marmayan markaasaa layidhi raka xarf cilatu nfatx maa qablahu qulibat cilatu alifan faltaaa saakinaani ya yadii iska tuur marman waxay leedaha marman tuurid waxay leedahay xeedaa marma zaydin waa zayd meeshii uu wax ka tuuri jiray ama waa waktigu tuuri jiray khalaas wax alla wixii muctallama yay raaceen reer koraaday raaceen oo yafcilu ku socda wayade hadda wixii awalba yafcalu ku socday oo muctallama ogta kii horeyba noogu jiray uma bahnin hadda halka inaan ku soo darno oo qaar shuraxda waxaad arkaydaa ama waxa weeye yafcalu ha ku yimaado ama yafcilu ha ku yimaado wixii muctallama kolay kuwada imaanaya waa war dheeraada hadda warka qalad kuma jiro laakiin waa iska warbadi maxaa yeelay sidee waaba ka soo gudubnaba iyo wixii kor ku imanaya ee annaga hadda waxaan u soo jeesanay wixii reer hoosaada reer hoosaad wixii muctalulaam ah koray ku wada imaanayaan masderan wa darfan haye waa intaas halkuu ku sheegay waa kanaa muctallulaamin kadaaka kalmadkuuli uu yidhi fiiri isagaaba war dhaafayba muctallulaamin muctalulaam marka waxaan ka hadlayna annagu yafcilu waa kor waa dhammaad muctalu laamin kadaaka madkuurkaasuu kula mid yahy asaga uu kula mid yaho masder iyo darfo mafcalay ku imaanaya ah, sawaan kaana masdaran aw darfa ah, ha kala qaadin mulaqan taasaan rabnaa inaan macneeyo muctalu laamin muctalu laam kadaaka kaasuu kula mid yahay mulaqan xaal aan la kala qaadayn ha kala qaadin sawaan kaana kaana masdaran aw darfa ama masder ha ahaado ama daraf ha ahaado ha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 yafcil laakiin muctalalaan buu noqdo sow laba maahan faqiyaasu smi masder ismu masderkaas waxaa la yidhi ismu masterkii oo la dhihi jiray ficilka xuruftiisa wax ka maqayin maaha waa masterkii laftirkiisa ah, waa masterkii saas darteeda waa iska zaa'id faqiyaasu smi lmasteri masterka aad leeda qiyaaskiisa faqiyaasu smi lmasderi masderka isimkiisa ma dhahan inaad tidhaahdo masterka isimkiisa ismu masterka maaha waa masterkii laftirkiisa marka waxaan leenaha faqiyaasus mil masteri masterka qiyaaskiisa minhu minhu halkaan u celinaa maadi u celi famaa maadi u celi minhu maaga xaggiisa xaalo uu ka ahaaday iyo wa zamani wa qiyaasus mis zamani idqaama xoogaa ku jira wa qiyaasus mis zamani zamaanka isimkiisa qiyaaskiisa wlmakaani wa qiyaasu smi lmakaani kan dambe kuma jiro idqaam wa qiyaasu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 waqtuhu waa kanaa waxaa la leeya haadaa madhabuka waa waqtiga tegli soo ma jeedid wa milu waxaa la mid ah shariba waa cabay mashraban cabitaan mashraban makaanu cabitaan mashraban zamanu cabitaan wawejila waa cabsaday mawjalan yowjalu soo maaha mawjalan cabsasho mawjalan waqti cabsasho mawjalan makaanu cabsasho waweliya waa maamulay mawlan inta horeo dhan waxay ahaayeen kor wax ku socda laakiin hadda weliya waa muctalulaam xataa fadi waa wow waxba ma tarayso ah, wax saamayna male waa weliya waa maamulay mawlan maamulid mawlan makaanu maamulid mawlan zamanu maamulid wa kharaja waa baxay makhrajan tanuna waa yafculudii kharaja waa baxay makhrajan bixitaan zamanu bixid makaanu bixid waramaa waa tuuray marman tuurid makaanu tuurid zamanu tuurid wasaraa waa guureeyey waa dheelmaday nasran dheelmasho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 subxaana wa tacala alam sal allah wslam wbaaraka ala nabina